bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sideed iyo soddonaad ee kitaabka nuur ulyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar bir watihana koox baa la soo baxay quraysh soo raacay oo carabtii reer tihaana iyo reer najdi macnaha waa gubanka iyo oogada iyo reer kinaanan macnaha waa qabaa'ilkii cardeed wa qaala wuxuu ihi safwaan ibnu umaya safmaan ibnu umaya dee waa madaxdii gaalada ee reer maka ayaa markii uu soo abaabulayay qolyihii maka ayaa wuxuu ku yihi liabi cizata shaacir abi cizata shaacir buu ku yidhi abi cizata shaacir waa kee wuxuu ku yihi alladii laa yansa qaari waa ka aanu ilaaweynin qofka akhriyayaa anna rasuula sala allahu calayhi wasalama mana calayhi inuu nebigu ku galladaystuu iska sii daayey bibeder maalintii beder waa ninkuu soo daayey wa adlaqahu min hayri filaa iyo isagoon madax furasho ka qaadin buu soo daayey haddii aad qaswadii beder dib ugu noqoto ragguu nebigu saamaxay ee yidhi rasuul alla waan ku baryayaae waxba ma haye iska sii kaydaa ayuu ninkani ahaa gabayaaga ahi waaye rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam ninkaa waa ku galaday ah, abu cizat aljumaxi shaacir baa la yidhaahdaa ninkaa isagaa ah. waaye aada buu nebiga dhibi jiray dabeedna wuxuu ihi faqiir baana ciyaal waan leeyahay baahi badan baa haysa adiguna waad og tahay waxaan kaa codsanayaa maanta maxbuus baan ahaye beder lagu qabtaye inaad iska sii kaydayso waay waay maanta waa ku tijaabinaynaa bu dabeedna wuu sii daayay nebigu waxna kama qaadin maxaabiistii beder bu ahaa dabeedna ninkii oo maka joogo oo dee aan islaamina gaalnimo lagu soo daayay buu safwaan oo gaali u yimi markaasaa wuxuu yihi inaka rajulu shaacirun waniyo nin gabayaa baad tahay abuucuzow waad gabaydaa afku maal baad tahay waaya faacidnaa bilisaanika war carabkaaga nagu saacid maanta haddaan qurayshniyo maxamed baanu ku duulaynaaye fadlan waxaa kaa codsanaynaa inaad carabka nagu qaaliso faqaala wuxuu ihi inii caahadtu muxamadan warniyow maxamed baan la ballamay buu hi allaa aciina calayhi allaa uciina calayhi inaanan cid ku soo xoojinin maxamed markii uu madiine iga soo daayay waxaan kula ballamay inaanan cid usoo raacin oo cadow ku duulaya aanan usoo gaashaanbuulaysanin iyo taasaan ballan ku qaaday wa akhaafu waxaanaan ka cabsanayaa in waqactu fii yadihi maratan haaniya haddaan gacantiisa ku dhaco mar labaad ilan dagaal waxba lagama garte eh. allaa anjuwa inaana nabadgelin miyuu taasaa ka cabsanayaau falam yazal bihi iskamuu daynin safwaanu ninkii safwaan ninkii kama hadhin uu ku celceliyey uu ku celceliyey xataa adaacahu ilaa uu aqbalay ui de haatan kol haddaad idawakisay dee ina mare wuu soo raacay xabuuskii la sii daayoo soo gabyayoo soo raacay wadahaba sharaaca wuxuu bilaabay ninkaa abu ciise laydhaa gabayaagii yastanfiru nnaas dadka inuu usoo saaro lixarbi lmuslimiin muslimiinta dagaalkooda maku abaabul ka soo galay oo afar afarhaydiisii buu soo ritay oo wuu soo qiilo geliyey oo wuu soo gabiyey waaya dee wuxuu ahaa mar dambaa la qabtoo la dilay marka nabiguna wuxuu ihi god laba jeer muuminka lagama qaniine adeer mar halaanu ku sii daynay aba maxbuuse kol haddaad soo noqotay gam garbaduu buu yidhi haloo toogto sidii uu uga baqaya ku dhacda taasi mid bay ahayd dhacdooyinka xunxun ee taariikhda meesha madow kaga jira he taas waxa labaadoo taariikhda meel madow kaga jira ninkan jubayr la yidhaahdo isaguna wadaacaadu jubayr ibnu mudcim jubayr ibnu mudcimna wuxuu u yeedhay hulaaman xabashiyan lahu adoonu lahaa jubayr dee kolkii dambe uu islaamay cafa allaahu camaa salaf laakiin dhacdo khariban bay ahayd waxaa kasoo dhacay marka hore cabdan xabashiyan hulaaman xabashiyan lahu addoonuu lahaa ayuu jubayr ibnu mucim u yeedhay ismuhu waxsh magaciisa waxshi baa la odhan jiray wa kaana raamiyan nin shiishyahana na u ahaa qalamaa yukhdiu inta uu gafaano way yaraydba nin aada u dhugta wuxuu ahaa u toog fiican markaa intuu meel la seegaano way yarayd addoonkaa jubayr baa lahaa reer xabashiyeedna wuu ahaa jubayr baa addoonkau yeedho faqaala lahu ukhruj maca annaas wuxuu i wa niyo raac addoonow waatanoo maxamed baa lagu duulayaa madiine bal raac dadka fain anta qatalta xamza haddaad xamse soo disho bicami bucayima ninkii adeerkee bucayime la odhan jiray haddaad usoo disho daraaddii bucayma fa anta xor wanku xoraynayaa bu maxamed beder buu adeerkay ku dilay bucayme la odhan jiray marka haddii aada xamse usoo disho ood ugu soo aarto adiguna xornimo qaado uma kharaja aljeish waxaa soo baxay colkii khuraysheed oo ka soo socda maka wa macahum waxaa la socda alqiyaanu wاdufuufu wاlmacaazifu wاlkhumuuru waxaasay wataan qiyaan waa hablihii markaa hays heesayey dufka iyo macaasifkuna waa durbaankii iyo kamankii iyo wixii khumuurtuna waa khamrigii fanaanadii iyo wax la garaacay iyo khamri baa isku laran min berigaa ilaa imika sidiibaa wada socdaana waxyaabaha ummadaha lagu fasahaadiye wey caadifadooda intoo lagu kiciyo ayuu shaydaankuna dhex maraa dabeedna dadkaas mar bay la ooyaan marna way la khushuucaan marna way la suuxaan intaba saddexdaa arrimood iyo wax jacayl la idhaha baa la isku lifaaqaayo dabeedna fanka iyo suugaanta loo bixiyaayo ummadaha ayaa ilaahay iyo aakhiraba lagaga jeheeya waay waxa haddii la arka la hees heesiya waata khamrigaasina berigaa uu ku ladhnaan jiri marka wasdaxaba alashraaf nimankii sharafta lahaayoo minhum quraysh kamidii waxay kaxaysteen nisaa'ahum dumarkoodii bay kaxaysteen isdaxaba way waa la saaxiibidii uno la bedelay ah. kay laa yanhazimu si aanay u jabin si aanay u jabin baa rag badan oo intii sharafta lahayd nin waliba miyaradiisii lugeyn karaysa ay uhi naabal awrka fuul alagu eegtee waa kow hablahaasina way heesayaan agahaasina way daba socdaan orana waxaa loo yidhi nin naagwado iyo awr awr wado midna kaama baydho Ah, waa wax jiro wey m ama ma wax la iska celiya bay odhanaysa ama ma sida iyada loo dhadigaada <laughs> ilaah ukay hayaan muu naga baxa un bay odhanayaan maogta dabeetana raggaasi waa bacaysan yihin afar reeray tirinayaana waxay leeyiin in tuqbiluu nucaaniq wanafru shinnamaariq aw tudbiruu nufaariq firaaqa kayru waaniq in tuqbiluu nucaaniq bay idhaah haddii aa ah, raggaa qaabishaan oo iska celisaan waanu idin mucaanaqaynaynaa waa idin dhukanayna rago wanafru shinamaarid barkimooyinna waanu idiin goglaynaa soo dhoweyn baa agtayada ka leedi aw tudbiruu miya haddaa soo yaacdaan nufaariq waanu idinka tegi firaaqa kayru aame nin aan dib qof aan dib idiin jeclaanaynin siduu idinka dhaqaajiyo ayaanu idinka dhaqaajiy naag waliba reerkoodii bay tegi la socda nin dambe oo naag fadhiisanaya ma jiro de waalbidii waayaa la iska dhecyaala walam yazaaluu saa'iriina colkii gaaladu way socdeen xataa nazaluu ilaa ay degeen muqaabila almadiina madiine hawdkeeda bidilxulayfa halka laga soo xidho qofkii xajka tegey waa garanayaae geestan madiine laga galo ayuu kaga yaalaa miiqaadku dhinaca hawd masjid weyn baa ka dhisan iminka waa meesha laga soo xidho xajkii cumrada dulxulayfa laydhaha kambalka madiine u degeen xoogaa tobaneeyo kilomitir meelaha ayay dul degeen oo godankaasoo kale ay soo degeen buurtaas halkeeda ama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabi maxamedna fa kaana qad balagahu alkhabar warku wuu soo gaadhay inay soo socdaan in gaaladii ay soo duuleen ayaa warku soo gaadhay yaa uu ka helay qoraalka min kitaabi bacaa bihi ilayhi camuhu alcabaas bnu cabdilmualib kitaab waa qoraal uu u soo diray adeerkii cabaas adeerkii cabaas oo maka jooga oo dee islaamay oo maka ku nooday ilaa wax badan baa isdhacay islaamtii sidaa ku dambayse ayaa war soo diray markaasaa wuxuu ihi waa lasoo maqan yahe la soco alladii cabaaskaasoo lam yakhruj maca almushrikiina gaalada lamuu soo bixinoo muu soo raacin fii hadihi alxarab dagaalkan dagaalkii hoodale beder baa lagu qabtay waa kii madaxiisa furtay ee maal iska bixiyey isagiiyo laba inana adeer u ahaa waa la sii daayay odaygu wuu iska noqday islaam baan ahay buu yidhi maanta muu soo raacin markii ay idhaahdeenna raacna uu ku jawaabay muxtajan isaga oo daliishanaya bima asaabahu yowma badr yawma beder maalintii beder wixii ku dhacay ayuu ku marmarsoobay uu xujaystay wuxuu warnimayo dee beder baa aniga gacanta laygu qabtay sidii wixii aan hayey la iiga furay dee maanta noqon kari maayo raggiina kalow bal colka sii luudiya anigu maanta waan hadhayaae warkiina wuu diray gacantaasuu geystay walamaa wasalat alakhbaar markii nebiga khabarkii uu soo gaadhay biiqtiraabi lmushrikiin gaaladii inay soo dhawaatay jamaca calayhi asalaau wasalaamu asxaaba nebigu asxaabtiisibuu kulmiyey wa akhbarahum alkhabara warkiina wuu sharxay wuxuuhi warkaasaan hayaa macluumaadkii sirdoonku waxay sheegayaan cadowgu inuuna dul fadhiyo meeshii maatidu aynu joogtay iyo xaruntii islaamkana uu soo dul degay maxay idinla tahy wa qaala markaa nebigu waxa ui in ra'aytum haddaa aragtaan haddii aad fikrad ahaan usoo qadimi kartaan an tuqiimuu bilmadiina inaynu madiine iska joogno madiine deganaataan watadacuuhuma iskala daysaan halkaa ha fadhiyeene xayu nazaluu halkaa ay degeen haddaa ku daysaan fain hum qaamuu hadday halkaa ku nagaadaan aqaamuu bishari maqaam meel lagu nagaado tii ugu xumayd bay ku nagaan doonaan baadiyo iyo biyo toona ma hayaan deegaanku col buu la yahay dalkay ka yimaadeen way kasoo fogaadeen haddaynu u aamusno muddo muddoaynu u yar huurino halkaa de khayr kalaba kulmayaan magaaladu difaac ka galo wain hum dakaluu calayna hadday nagu soo galaan madiinana qaatalnaha waynu la dagaalami waaya labadaa mid fa kaana maca ra'yihi ra'yigaa uu nebigu soo jeediye waxa waafaqay shuyuukhu lmuhaajiriina waalansaar asxaabtii nebigu laba qolay ahaayeen muhaajiriintii maka ka yimee soo qaxay iyo ansaar oo reer madiine ahaa raggoodii waaweynaa ee qoobweyn tahaaba arrinkaa fikraddaa uu nebigu soo jeediye soo dhaweeyey waa sax bay yidhahdeen magaaladu difaacan ka gallo bal ha soo fiqeeno halkaa ha soo dhaafeene qola kuwaasay noqon wara'aa dalika aydan cabdullaahi bnu ubay mid kale oo munaafiq ahaa ahaayoo cabdilaahi la odhan jirayna fikradda ah ayuu isagu qaatay laakiin dee ujeeddo kaluu ka leeyahy wuxuu qiyaasayaa in munaafiqiintu iyo yahuudda iyo ay u barxi karaan dadka muslimiinta muslimiintaa marka halkan maatida loogu dhex yimaado inay iyaguna u barxaan oo dhinaca kaga qabtaan buu isagu usoo dhaweynayaa fikraddan haddii ila cidna u baxo waa la arkayaa inuu dagaalamaye waaya ama alaxdaah raggii da-da yaraa wa khusuusan gaar ahaan man lam yashhad bedran minhum dadkii asxaabta ka mid ahaayeen beder goobjooga ahayna da-da yaraa fa ashaaruu calayhi bilkhuruuj nebiga waxa ay u ishaareen inuu baxo oo waxay yidhaahdeen yaan dumarka iyo caruurta laynagu dhex heline dagaal magaalana inagu noqonine ragga aan cidlo isugu baxno cadowgiioo halkaa yimi waxba ka eegan kari mayno una fadhigi kari mayno nebi allow inoo saar waa raggii markaa fadaldheertii iyo dhalinyaradii xoogga ahaa wa kaana maca ra'yihim qoladaa waxa raacay oo ra'yigooda sakangareeyey xamsatu bnu cabdilmualib mujaahidkii weynaa nebiga adeerkii ahaa ayaa wuxuu aanu la jira xeel <clears throat> dagaal markaan eego waxa ay ku jirtaa bui inaynu dabadda ugu baxno walin iyo fikradii ilaahay baa yihi washaawirhum fi lamr arinka kala tasha baa l waa arrimaha dagaalka siiba kuwa lagala tashanaya waaya marka nebigu dee qof walba fikradiisa u daynaya go-aankana isagaa leh wamaa zaala haaulaai kuwaasi kamay daynin birasuuli sala allahu alayhi wasalam nebiga inay ku celceliyaan ku celceliyaan xataa tabica ra'yahum ilaa fikradoodii uu ku qancay waa laysu kaambengareeyey marka qoladii hore nebigu uu wehelinayay laakiin raggii dambe ayaa fikraddii ay soo jeediyeen cadowga aan u baxna ahayd ayay macaaneeyeen aad bay u baacbaaciyeen kadibna nebigiibay ku qanciyeenba waxay ku akriyeenba sababtuna waxa liannahum alakharuuna cadadan raggii aqlabiyadda yeeshay bay noqdeen waalaqwuuna jalban waa kuwii ugu xooga roonaana tiradii iyo tayadii waxay noqdeen raggii uguna tiro batay uguna xoog roonaa ee cadowga aada u dhicin karaye xoogga lahaa garmadoobihii iyo shabaabkii ordi karayay ayay noqdeen waaya marka halkaa waxaad ka arkaysaa kolkaan daliil la khilaafayn in xukunka aqlabiyadda la raacayo xukunka aqlabiyadda marka go-aamada siyaasiga la gaarayo kol haddaan daliil iyo diin la khilaafayaa jirin haddii nas la khilaafayo lama ogola laakiin mar haddii ay tahay iyadoo ijtihaadaadun aqlabiyadda waa la raacaya cumar bn khadaabna markii uu sii dhimanayey sidii uu dadka u dardaarmayahay inuu lahaa aqlabiyada raaca waaya fasalla ljumucata binnaas dadkiibuu jimcada tukiyey fii yowmihaa maalintaa maalinkiibuu maalin jumcaabuu ahaa maalinka go-aankaa la gaadhay uxud weerarkeeda lcashrin khalowna min shawaal bisha shawaale soonfur la idhaahdo ayay toban ka tegeen ogobay shuwaasheedii kal horena dagaal baa laga soo food qaaday nimankii reer bani qurayda qalalaanta laga soo baxay teediina beder bay ahayd waay waktiga waktigiisii bay soo dhigteen marka maalin jumca bisha shawaalna toban ay ahayd bay taariikhdu ahay wa xadahum nebigu wuu ku dhiirigeliyey fii khudbatiha maalinkaa markii uu khudbadaynaya asxaabta ee kicin iyo abaabul uu ku samaynaya wuxuu ku dhiirigeliyay cala asabaati wasabr inay sugmaan oo ay sabraan war hala sugma bula hala sabro erayadiisii waxaa kamid ahaa wa qaala lahum wuxuu ku yidhi lakum nasru maa sarartum lakum annasr war nasriga ilaahay way idin heli doontaan maa sabartum inta aas cadowga u sabraysaan yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu waraabiuu baa ilaha leey war sabra oo cadowga ka sabir badiya oo difaaca adkaysta oo yaan laydinla soo kicin nasriga ilaahay waxaa lagu helaa buuhi sabirka uma dakhala xujratahu maqsinkiisii buu galay qalabka dagaalku u yaalay geel duq baa loo tumaayo ma hadhayo iska sii socda ma odhanayo isagiibaa uhorlibistay walabisa waxa uu xidhay cuddatahu qalabka wixii loo diyaarsaday baa cuddada laydhaa agabkii dagaalka ayuu diyaarso u xidhay fa daahara waxa uu ku soo baxay bayna dircayn laba dirac macnaha waxa weeyaan laba shay oo laga gashado hubka qaarka sare iyo qaarka hoose ama soo jeedka iyo sii jeedka laba shay oo hubka laga gashada seefaha iyo warmaha iyo ayuu soo gashaday wataqallada sayf seeftiina uu soo jeenay qaarta waalqa tursa waraa dahri gaashaankiina xagga dambu ka tuuray waalqaa wuxuu tuuray atursa gaashaankii waraaa dahri xaggiisa dambe maanta gaashaan ma jira buui wax laga gabanayaa maanta ma jiro waaya ha la dhaqaajiyo bui hala soo baxo walamaa ra'aa markii ay arkeen dura'yi min alansaar ansaarta intoodii aqoonta badnayd caqliga badnayd kolkay arkeen ana alaxdaaa raggii dhalinyarada ahaa istakrahu rasuula sala allahu calayhi wasalam inay nebigii ku qanciyeen cala alkhuruuji bixitaan istikraahani macnaha maaha in nabiga la qasbae waa qancin markay arkeen raggii dhalinyaradaha fikradoodii inay nebigii marsiiyeen oo in la baxo oo cadowga debadda loogu baxo laamuuhum way canaanteen eg ereygiibaa maogtahay had iyo jeer kutubta luqada waa la iska daalacdaa ereygu tasriifaadka uu gelayo ama sida uu isu bedbedelayo laama yaluumu lawman laamahu dee waa walaa yakhaafuuna illahi walaa yakhaafuuna lawmata laaim taa way aayaddu sheegaysa lawmata laaim laamuuhum way canaantee dhalinyaradii wa qaaluu waxay idhaahdeen huddu lmra lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam war arinka nebiga u celiya nebigii waa afduubteen waa jihayseen nebiga arinka u daaya arinkana nebigii ka marooriseen u daaya ilaa rag intaa uu iskurayaa wa bani aadamka aragtiyiisu way kala duwan marka la idhaahdo waxa la qiimeeyo qiimayntaa bani aadamku wuu ku kala tagaa macnaa waa ku kala aragti baan leeyahay laakiin waxaa laga xiga un dadkii wuu isu baahanya waa isku dane in la isqanciyo haddii la isqancin kari waana aqlabiyadda la raaco aan lala kala tegina la wada socdo diinteenu siday dhigtay baa saas nimankii iminka qoobweyntii iyo rugcadaagii iyo shuyuukhdii iyo odayaashii salaadiintii wixii oo dhami waxa ay qabaan aan la bixin waaye nebigiina uuba ku raacayba haddana raggii dhalinyarada ahaa iyo raggii xoog ahaa dagaalka maaragtay aada wax uga tarayay markii ay iyaguna doodii bilaabeen nebigii way qaadsiiyeen oo way qanciyeen nimankan iyagii markaa waxay la hadleen raggii wax qanciyey markaasay yidhahdeen ruddu lamra lirasuuli illah war nebiga arrinka kusoo celiya arrinkii waa ka faramaroojiseene waaya famaa amara wixii uu nafaro i'tamarna waanu qaadan doonaa waanu ku amroobi macnaa wuxuuna amro waanu ka amar qaadan waay saasay idhaahdeen dee u celinay bay idhaahdeen annagu arrinkii arrinka isagaale miyaanu ku haysanaa fikradda iyada un baanu dhiibana aanu ku qanacnay falamaa kharaja calayhi asalaatu wasalaam kolkuu dabeetana nebigu baxay kama tanaasulina qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuula allah natabicu ra'ya ra'yigaagii baanu raaci odayaashiibaa sow dhalinyaradii canaanto markaa dhalinyaradii ayaa waxay dhaha odayaal dee hadduu nebigu idinka yeelayo bal anagu dee ra'yigiisii usoo noqonay nebi alla waan la tabicu ra'ya ka mida lanala canaanayo waayeelkii baanu canaantae ra'yigaagii baanu raaci ahaa inaan la bixin la tabicu ra'yaka kuu soo celinay bay dhah odayaashu arrinkii u bay dhahdeen laakiin nebigii baa dhinac kale uga wareegay faqaala markaa nebigu wuxuu yihi maa kaana linabiyi nebi uma habboona labisa silaaxa hubkiisii xidhay an yadacahu inuu hubka dhigo xataa yaxkuma allaahu ilaa ilaahay uu kala xukumayo baynahu wa bayna acdaai isaga iyo cadowgiisa ilaa ay dhan u kala dhacayaan kol hadduu nebi ilaahay xidho qalabka sunnada ilaahay baa waxay sheegaysaa inaanu qalabkaa bixinin taa macnaheedu iyadu waa waxyi wey waxyigana waxba lagama odhan karo war waxa ka soo soka martay buui nebi labisay labiska ma bixiyo ilaa la kala foor qaada bu <coughs> nin waliba hadalki candhuuftiisu dib u uma caqada alalawiyata calamadiibuu guntay ciidankiibuu unug unug iyo hurin iyo kooxo ka dhigay iyo guutooyinkiibuu kala habeeyey alwiya waa jamcu liwa liwa alwiya waa calankii guuto waliba calan bay leedahay calamadiibuu caqdi ku sameeyo ciidankiibuu tafwiij buu ku sameeyey kooxo ayuu ka dhigay in waliba say u dagaalgeli lahayd faacطaa liwaa almuhaajiriin calankii muhaajiriinta wuxuu u dhibay limuscab ibni cumayr oo goobta ku shahiiday muscab ibni cumayr ayuu hi adigu wixii muhaajiriina adaa horkacaya waliwaaa alkhasraj lixubaab ibn lmundir asxaabiga xubaab ibn lmundir la odhan jiray ayuu nimankii reer khasrajna ayuu dhiibay waliwaa alaws liusayd bni xutayr ninkaasoo caabid weyn ahaa ayuu calankii reer awsna u dhiibay waa qabyaalad wanaagsan wey bal waa reer hebel reer hebelka laga badiyaa wey gaal baa la rifayaae waa reer hebelka laga badiyo had iyo jeer waktiyaasha la doonayo dagaalka in aada loo adkeeyo ayaa saas oo kale la sameeya yarmuuk bay ahayd baan filayaa markii asxaabta ay hore u mari waayeen tafwiijkii lagu sameeye dib loo celiyey ayaa la qabaa'il ha loo kala baxo qolada dhinaceeda laga soo dhacaa baynu eegeynaaye saasaa lagu jabiyey waaya wa kharaja min almadiinati bialfi rajul nabigu kun nin ayuu kala baxay madiina falamaa wasaluu markay gaadheen ra'sa haniya ra'sa thaniya karinta dusheedii meeshii karinta ahaydee dhinaca waqooyi madiine looga sii dhaadhacayo dusheedii kolkay gaadheen nadara calayhi asalaatu wassalaam nebigu wuxuu eegay oo ishiisu ay ku dhacday ilaa katiibatin kabiira guuto weyn guuto weynoo halkeer fadhida ayuu sidaa isha u saaray fa sa'ala canhaa wuu weydiiyey war kuwan dee kuwan soo habeeyeyba maahee guutada halkaa fadhidaa maxay hayde inala safani faqiila waxaa la haulaai kuwaasi xulafaau cabdillaahi bni ubayin min alyahuud waa nimankii yuhuudda ahaaye isbahaysiga la ahaa cabdulaahi bnu ubay bnu saluul munaafiqiin la odhan jiray oo dee markaa muslim iska dhigaya ninkii cabdilaahi xulafadii yuhuudda ahaa ee madiine uu ku lahaabaa maanta ina soo raacayo iyaguna dee colka ayay ka garab dagaalamayaan fa qaala nebigu wuxuu ihi nin lildheer buu ahaaye innaa laa nastaciinu bikaafirin calaa mushrik waan anagu gaal u kaashan mayno mushrik gaal iyo mushrik waa isla laba eray warkana waa yahuudiya waa gaal kanina soo weerare lagu lagu duulayaana waa gaal kale oo magaciisa mushrik la idhaahdo labadaa waxba isu kaxaysan mayne budhaade kana kaxaysan mayno kaana la dagaalami mayne eh wa amarahum waxa uu faray biraddihim in la celiyo raalli iska ahaada buui raalli iska ahaado halkiini iskaga noqdayb sababtuna waxay tihi liannahu nebigu laa ya'manu jaanibahum dhinacooda aaminka ma aha dhinacooda cadow laga aamin yahay maaha min xayu lahum lyaddu duula waxa ay ku lahaayeen gacan dheer bay fi lkhiyaanati ku lahaayeen gacan dheer ayay khiyaanada ku lahaayeen oo dee kal horeba haddaaya koox iyagii ka mid ah ayaa la soo rogay oo laga qixiyey meesha marka kuwanaysa soo uruursaday ayna soo agdegay inay kuwii kale hore uhiilinayaan allahu aclam sidii kuwii hore wax u inay yana inoo khiyaamaynayaan baa laga yaaba uma istacrada aljuyuush ciidankiibuu soo fayliyey fayl hala gala buuli oo ciidanku ha isku aado faradda wuxuu celiyey man istashkara ciddii uu yaraystay hedalla ciddii da-deedu ay yarayd ee sidii loo maleeyey ee aan qaan qaangaadhin haba ahaada mid eh, ku dhow waktigu qaangaadhayey wuxuu hi yaryarku dhinaxa u baxeen wa kaana fii man rad rad rad fii man radda dadkii uu celiyey waxaa ka mid ahaa ee yaraanta loo celiyey raafic ibnu khadiij wa samurata bnu jundub labadaa saxaabi ragga asxaabta xulka ahaa waa wanaagsanaa dhalinyaro yaryar bay noqdeen may qaangaarin iyagu uma ajaaza wuxuu sii daayey markii dambe uu arrinkoodii yaro eegeegay labadii inan wuxuu sii daayey raafican raafici buu sii daayey raafic ibnu khadiij sababtu u sii waxa weye limaa qiila lahu inahu raami waxaa la yidhi inahu raami yarku ha yaraadee waa shiishyaha cadowna waxa wax ka taraya ninka tiirada dheerka ka ah aamusiinaya yarkan raafic ibnukhadiij la idhaahdaa wuu yaryahay laakiin shiishkuu yaqaanaabaa nabiga lagu yihi bal waaya inagu daraa bu yhi haddaba fa bakaa samuratu baraggan yaryare waa yar yaryar waaweyn oo aan ahayn jidhkoodunbaa yaryara quluubtooda waaweyn iyo tarbiyadooda fa bakaa samuratu yarkii kale saaxiibkii ahaa samuratu jundube isna la reebayba ooyey wa qaala lizawji ummihi ninkii hooyadii qabay ee adeerka u ahaabaa wuxuu ku yidhi ajaaza rasuulu llaahi sal allahu calayhi wasalam raafica nebigu dee saaxiibkay raafic wuu sii daayey si uu dagaalka u galo waraddanii anigana wuu isoo celiyey maca anii asracu anigaana legda markaanu isu baxno <laughs> markaanu afarta geela boobnabu afarta geela markaanu boobno anigaa dhulka dhiga igama liqa bui ninkaas ninkii maanta aan legdi jiray <laughs> waa munaawaraad moogta legdinta had iyo jeer ciyaalku way isku tijaabiyaanoo goordhow ka uu dilayo iyo ka uu ka baqayo ayuu isku gartaa waa munaawaraadkaa dowladuhu ay samaynayaana ciidamadooda la odhanayo dhoolatusta wadagelayaan waa la isku sahansanaya munaawaraadkaa marka la isku sahansado ama dib baa looga joogsanayaa ama waxaa la odhanayaa ciidankooda hubiyo tababartoona ma haystaan kuwan indhaha lagu dhufan karaa gebiga dawladahan iyo adduunyadani waxan waa ciyaalkanun ciyaalkanun oo yaro ballaaday uun geel jiraha odhan jiray ma kaaga xageeya <laughs> waa noocaasoo kale waay markiinka ninkii aan jiray u sii daayay anigiina waa reebay fabalaqa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam alkhabar nabigii waxaa gaadhay warkii labadii inanay isu gardhig oo isu baxa fa kaana alghaalibu samura samura ayaa legday sidii caadadoodaba ay ahayd fa ajaazahu isna wuxuu hi ka dhaqaaja haddaba hoos adna la gal saaxiibka raac adigana xagga xooggaa lagu sii daayey isagana xagga shiishka waaya raggaasaa rag ahaa uma baata calayhi asalaatu wasalaam nebigu waxay u hoydeen maxallahu meeshiisiibuu hoydeen laylata asabt habeenkii sabti magaalada koonaheedii halkuu ciidanka ku fayliyey ee uu ku habeeyey buu uhoydhi wastacmala wuxuu madax uga dhigay calaa xarafi iljeish ciidanka gaadhkiisa maxamed ibnu maslama ninkii la odhan jira mujaahidka ahaa ee ikhtiyaalka ku sameeyey kacbunu ashraf aynu soo marnay ninkaasuu hi adugu gaadhka guud qaabil heeganka adigu laha buu hi ciidanka wa calaa xarasihi alkhaas qaybtan taliskana waa xarasku waa gaarhkii khaaskuna waa gaarhka khaaska ah ee ilaalinayo taliska isagana wuxuu madax uga dhigay dakwaana bna cabdiqays saxaabiga la odhan jiray ayuu adiguna yidhi intan taliska waxa aad leedahay heegankiisa waa nidaam caskari ahoo cajiiba ah wey wa fi saxari habeenka gelinkiisii dambe saara aljeish colkii baa ruqaansaday xataa idaa kaana bishawt meesha shawdla ilaa madiina waqooyigeedaa marka uu marayo wahwa bustaanu bayna uxud walmadiina bustaan weeye madiine iyo uxud udhexeeya marka colku dee ha soo degeen kolkii hore dhinaca hawdka gaaladu laakiin waxay kasoo wareegeen markii dambena galbeedka oo waxaa la ogaaday inay madiine waqooyigeeda ilaa waxa la socda saankiie inay madiine waqooyigeeda kusoo beegan yihiin ayaa la dareemay dabeedna nebigu halkii ay kusoo beegnaayeen oo madiine waqooyigeedaabuu ugu baxay ilaa uxudna madiina ayay waqooyi ka xigtaa sida buuraha hoose waraabasalaan iyo eryadaa dolodha iyo magaaladan ay ku yihiin eryadaas oo kale ayaa buuro waaweyn oo silsiladah oo isku xidhiidhsan ayaa ay ka dhigan yihiin uxud marka waxa weeye bustaanka uxud iyo madiine udhexeeya halkaasuu sii degay haddana halkaa markuu marayo ee colkii anba baxayuu goostay rajaca cabdullaahi bnu ubay ninkii gaalka ahaa munaafiq ahaa wuxuu lasoo noqday noqday bisalaai miatin min asxaabi saddex boqol oo colkiisiiya saddex boqol oo colkiisiiya buu lasoo noqday kolkii horena dee ciidanku kunbuu ahaa ciidankii saddex meeloodoo meel ayuu lasoo noqday balaayo ku dhacday wuxuu ku sababeeyey qaal waa wixii markaa isku qabiyaalada ahaayeen dad badanoo muslimiin way ku jiraan wada munaafiq maahe furihii muftaaxii yaraa ee degdega ahaa ee qabiilku ku yara issaaraya markaa wuxuu ihi casaanii aniga wii caasiye maxamed wa adaaca alwildaan ciyaalkiina uu ka tala qaatay facalaama naqtulu anfusana oo maxaynu nafeena ku dilaynaa dee meesha kol haddii laynaga tala qaadan waaye salaadiintii odayaashii noocaasna waxa ugu daran waa layga arin qaadan waayey iyo laylama tashan iyo waa lay dhaafay unbaa xanuunkoodu ka kacaaye halkaasuu ka bilaabay arin intaan utaagnayn waa arin buuri arinkiina waxba nagama weydiino wildaan iyo ciyaal buu ka tala qaatay maxaanu naftayada ku dilaa waayahay kol hadaanaan meesha arrinba ku hayninba ah, fatabicahum waxaa raacay cabdullaahi bnu cumayr asxaabigaasaa raacay cabdillahi bn camrin baa la cagsan fatabicahum cabdullahi bn camr bn xaraam asxaabiga la odhan jiray baa raacay waalidu jaabir jaabir bn cabdillaahi aabihii oo isaga reerkooda ahaa ayaa raacay dabagalay macnaha wuu waaninaya wa qaala markaa wuxu uhi yaa qawmi tolkayow udakirukum allah ilaahay baan idinku cabsiiye anlaa takhduluu qawmakum wa nabiyakum nebigiinna iyo qoladiinna ha hoojinina war tolkiin iyo rasuulkiini garabkooda haka bixina khudlaanku waa hoojinta waa qofkiioo kuu baahan garabkiisa ka bax war cadow baa soo duulo dadkiiiyo dalkii kusoo duulooyna soo dul fadhiya oo maka ka yimi dadkan uu soo weerarayna waa ehelkiini iyo rasuulkiini marka munaafiqan ha maqline iga tala qaata unakirukum ullah ilaahay baan idinku xusuusinaya idinku cabsi gelinaya munaafiqii iyo qaar u nacamleynayabaa waxay idhaahdeen qaluu low naclamu qitaala latabacnaakum ogaba waa ereyga waa aayadii weeye maogtay suurat lbaqara suuratu alcimraan aayadda boqol iyo toddobiyo lixdan ayaa intaas weeyi marka aayaddu waxay ka warantay ereygii munaafiqiintu ay yidhaahdeen baa ilaahay suuraddaa ku dhex sheegay waxay yidhahdeen low naclamu qitaalan marka cabdillahi u jawaabaya haddaanu dagaal garanayno la tabacnaakum waanu idin raaci lahay laba macnaba waa lagu fasiray haddaanu meesha dagaal dagaalka ogni war meesha dagaal kama jira waa darisku tuurnimo saddex kun oo nin baa soo fadhiya toddoba boqolna waxaa la leeyahy waajaha marka meesha darisku tuurnimo weeye dagaalkuma ogin haddaan dagaalku ogna waan israacila ama waa eray jees jeesaho waxay leeyihiin low naclamu qitaalan sida loo dagaalamaanaan aqooni haddaanu dagaalka wax ka garan lahayn la tabacnaakum waanu idraaci lahay inta iyadan dagaalkaanaan isku fiicnaynoo shiishka iyo tababarka iyo waxaasaanaan ku wanaagsanaynoo reer magaal baanu nahay naga raalli ahaaba ah, taasina waa noocda iska jees jees fa qaala lahum markaan wuxuu ku yidhi saxaabigan oo meesha kolkii dambe ku shahiiday oo wacdana muujiyey isagu jibo badan ina hayso ayaa wuxuu uhi abcadakum allah fasayugni allaahu cankum nabiya allaha idin fogeeye buui allaha idin fogeeye fasayugni llaahu ilaahay wuu idinka kaaftoonsiin doonaa cankum nebiya nebigiisa ilaahay baa nabigiisa ku filane waa la idinka maarmay allaha idin fogeeyo halkaasuu kaga soo haray walamaa facala dalika cabdullahi bnu ubay ninkii maga magacaa lahaa ee gaalkaa munaafiqaas waa shahaadanayaayo wuu tukanayaayo colkiibuu barbar socdaayo laga lug bixi maayo waa ka ugu xun weeye akhiiran beryahan dambe kristanku istaraatiijiyadaha ay qaateen baa munaafiqnimadaas waxay dhahan war haddaynu inagoo breyariskiiya wixii tukanayna o isku gujinayna dadku ay arkaan oo salaadoodii diidayna oo la jahrayna wixii aynu faafinaynin dadku waxba inaga dhagaysan maayo yoolbaa ina qabsanaya dadka ha la iskala tukado ha la iskala soomo masaajidka ha loo raaco baybalkana ha loo akriyo lacagtana udhi baybalkana u akri afkaartii kristankana udhiib dhiib isku dhexwada un yoolkeennu waa meelune dabeedna qofkii sidii loo akrii lahaaba adagba marka laydhaha hebel waa kristanoo waxaasuu faafinaya ee dabeetana loo fiirsado dee tusbax dheer oo lix fuuriyo balabaabuu sitaago wuu tukanayaa bal sideed o dhan ba dhandhan loo kaxeeyo la garan maayo qofki waa akhiiran warbixinahooda ayay taqaariirtaas ku jirta waaya haddaba markuu munaafiqani sidaa sameeyey hama طaa'ifataani min almu'miniin laba kooxood oo mu'miniinta ka midii waxay dooneen an tafshala inay baqdaan macnaha inay fashilmaan waxay ka turjumaysaa inay iska noolaan marxaladaasoo kale cidda baqataana waa cid fashilantay labadaa qola ansaartay ka mid ahayn reer madiina banu xaarisata min alkhasraj wa banuu salimata min alaws labadii qabiile ugu waaweynaa ansaar laba jilib oo ka mid ah ayaa yidhi dee war kol haddii raggaasina noqday colkii saddex meeloodoo meel innagana maynaan kala fogeyn bay isku arbaa un baynu dee maynu iska noqonno miyaynu yeelnaa dee bal anugu dhig murankiibaa xoogaa waxbaa soo haraaciyey facasamahum allaahu ilaahay baa ilaaliyey ilaahay ayaa u cagadhigay oo ilaaliyey waqad iftaraqa almuslimuuna firqatayn muslimiintuna laba qaybood bay noqdeen waxay ku qaybsameen muslimiintu fii ma yafcaluuna waxay ku samaynayaan bilmunkhadiliin kuwii hoogay kuwaa iyaga ahe guuldaradu ay ku dhacday ama ummadda hoojinaya ee garabkooda ka baxay maxaynu ka yeelaa maxaynu ka yeelaa war munaafiqan iyo colkan uu la noqday naagihii caruurtii ku noqdee meeshii kharibay colkii maxaynu ka yeelaa labadii ra'yi waa kuwan faqawmun yaquuluuna qaar waxay yidhahdeen muslimiintii nuqaatiluhum allaynu wa qawmun yaquuluuna natrukuhum qolana waxay tidhi naga daaya iyay dhexdoodiiba ka dilaacday loodhan inuu cadowgu soo dhiiranayni fikradaasaana loo batay markii dambe inaga daayada inoo iska sii fadhiyeene danba danibaa iimaanka way ka qaadaye iska sii fadhiyeene inaga daayada fa anzala allahu fii suurati nisa ilaahay baa suuratu nisaa aayadda sideed iyo sideetan baa uu kusoo dejiyey canaanta lagu canaananayo ummadda islaamkaee halkaa joogtae nabiga la safnayd maxay qowl qura u noqon waaye oo kuwan qaar ugu hiiliya loo helay alla wuxuu ihi famaa lakum fi lmunaafiqiin maxaa idinku dhacayee munaafiqiinta u noqoteen fi'atayni laba kooxood sidee qowl qura u noqon weydeen wallaahu arkasahum bimaa kasabuu ilaahayna wuxuu ku halaagay waxay shaqaysteen arkasahum bimaa kasabuu wixii xumaan iyo munaafiqnimay sameeyeen buu ilahayna ku halaagay aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tahduu inaad hanuunisaan man adalla allah cid ilaahay oo ambiyey maqaal ilaahay oo ambiyey baad doonaysaan inaa hanuunisaan waman yudlil illaahu ciduu ilaahay lumiyo falan tajida lahu sabiila wado aad ku hanuunisa heli maysa marka macnaheedu waxa wey kuwaa ka hadha waa u dhamaatay kuwaasi way ka shubeen idinka idinka mid maahe haraatidoodu iyo idinka idin soo gaarinoo ay cid idinka idinka mida ku lugdarine ka midaystaada kuwa ah qoladiina hamoodina inay isku reer tihiin waaya labada darbadaasina way dhacday had iyo jeer xaaladuhu markay adkaadaan waa waktiga tamxiidka uu dhaco weeye sida aayaddaa suuratu aali cimraan ku jirta ay tilmaamayso uma anzla calaykum min bacdi اlami amanata nucaas ilaa akhiriha waliyabtaliya ma fii suduurikum waliyamaxisa ma fii quluubikum allahu caliimu bidaati suduur waxaan uga jeeday baa ilahay uri qalbigiina ayaa la tijaabinayey dadkana waa la kala saarayy marka qofka iimaanku uu ka dhab yahay iyo ka waswaaska qabaa markay xaaladdu adkaataa waa la kala gartaa dadka uma saara aljeysh colkii baa socday xataa nazala ashic min uxud ilaa uu gosha uxud tegey gosha uxud shicbigaasina waa jabalun shimaaliya almadiina asharqi waa eriyada madiine ka xigta waqooyi bari shimaala sharqi haddii la waqooyi buu uxud ka xigaa marka jabal rumaat gosha agteedaa weeye oo buurta raabaarka ee dheera jabal rumaad la odhanayay colkan marka dambe nabiga uu saaray iyo uxud meel golahoo weynoo udhaxaysa ayuu colka dejiyey wa jacala dahrahu dhabarkiisa wuxuu yeedhay liljabali buurtii wa wajhahu lilmadiina wejigiisiina madiinu soo saaray marka buurtan uxud la yidhaahdaana dee waa buur oo sidaa imika buurahan dhinacaa hawd kaga soo xeeran hargeyse oo kale saasoo kale uxudna waqooyi uga soo xeeran tahay madiina marka silsiladaa dheer dabadu saaray xaggii cadowga uu kasoo socdo galbeed waqooyiyana wuu u jahaystay iyo madiina iyo xaggaas usoo soo jahaystay waaya ama almushrikuun nimankii gaalada ahaa fanazaluu waxay degeen bibadni lwaadi dooxa dhexdiisa min qibali uxud oo xagga uxuda uxud ah iyo madiina inta u dhaxaysa oo galbeed waqooyiya waqooyi galbeeda ayay degeen markay ereyada masaajidka tahay madiina sidaa cajab oo kale eriya ka xigta madiina oo dooxo ah ayay iyaguna soo degeen waa la isku aadan yahay wa kaana calaa maymanatihim khaalid ibnu lwaliid garabka midiga colka cadowga waxa madax ka ahaa khaalid wacala almaysarati cikrimatu bnu abijahl ninka magacaa laydhaa in jahalna isaguna qeybta weerarka ee bidixda ayaa madaxu ka ahaa wa cala almushaati safwaan ibnu umaya safwaan ibnu umaya baa isaguna qeybta efentariga mushaatu waa ciidanka logeynaya ayaa madax ka ah saddexdaasaa ugu tuntuun tuntuuro waxa kale waa taliskii iyo qeybtii dambe iyo waxaa weye laakiin intaa hore labada weerarka ah iyo wafardoolaya iyo efentariga xoojinaya saddexdaa nin oo dagaalka lagu yaqaanay ayaa hormuud ka ah meeshana lama kala fogo warkuna waa isu socdaa bidhaantuna waa isu muuqata fajacala calayhi asalaatu wassalaam nebigu markii uu codkii tartiibinaya waxa uu yeelay azubayra bna alcawaam asxaabigaas caanka ahaa nebiga kaaliyihiisa uu ku tilmaamay xoojiyihiisa wuxuu qaabilsiiyey biizaai khaalid khaalid buu hi horta ninkaa inaga hagaag ninkaasaa dagaalka yaqaanee bal adigu ku hagaag buuri wa jacala aakhariina amaama albaaqiin rag kale oo u xulayna kuwii kaleu ku hagaajiyey cikrime iyo safwaan iyo kuwii kale iyagana midba nin ayuu ku beegay o war bal adiguna kaasaad qaabili kartaa hebelow adna kaa idinkaa soo dagaalgeli jiray jaahiliyadii isla yaqaane raggii berigii hore samaljaahiligii isberbergeli jiray w raggan isla yaqaane marka bal adigaa farsamooyinkiisa la socde inaga qaabil buur wastaxdara rumaat raggii shiishka yaqaanay ee dhugta fiicnaa ayuu soo fayliyey nebigu wa kaanuu khamsiina rajulan konton nin baa lagu yaqaanay shiishka macnaha faaiq xul ku ahaa yarasuhum cabdulaahi bnu jubayl alansaari waxa madax ka ahaa asxaabiga magacaa laydhaha cabdulahi bnu jubayr baa laodhan jira ayuu konton nin madax uga dhigay fawaqafahum waxa uu joojiyey khalfa aljeysh colka muslimka dabadiisa wa calaa dahri اljabal buurta dusheedii buu saaray marka buurtuna waxa wey kolkay silsiladu dhinaca waqooyi magaalada ka xigto waa buur yaroo agteeda unaho xagga madiina kasoo xigto oo wax badanba u jirin laba kilomitr meelaha u jirto wey buurtaayad marka iminka cagaf iyo waxbaabay ku yargaabiyeen marka qofku uu fuulo xabaalaha dee uxudba iminka agteeda te markaad fuusho jabalurumaad ba imikaba la dhahaa ee dusheeda isku taagta waxa ku muuqanaya bariga galbeedka ilaa madiina intoo dhamiba way ku muuqanaysaa waa meel raadaar lagu tilmaami karo oo markaa ciddan dhabarjabinta ilaalinaysa ee kontonka nina wuxuu nebigu halkaa u saaray marka ay arkaan kolba cadowgu inuu xagan kasoo soo socdo ama xaggan kasoo soo inay u karaan isu qaybin karaan oo waajihi karaan ayuu ugu talagalay dhabarjabinta ilaalinaya colku dhinac waxaa ka xiga magaaladii madiina dhinacna waxaa ka xiga buurtiibaa kaga gudban dheerayda dee aan laga soo dhici karayn dhinacna jidgoyntanuu dhigay dhinacna cadowgii la waajahayay ayaa xiga farsamo noocaasa buu sameeyey nabigu calayhi salaatu wasalam meesha keliyahee laga baqayaa waxa wey colkan sii jeeda cadowga ku jeeda xaggan madiinena ka baqi maayo xaggan buurtana ka baqi maayo xaggana dee iyagiiba usii jeeda dabadooda un ayaa laga baqayaa dabadiina wuxuu dhigay buurtii yaraeda taag ahayd bu kontonka nin ah, xulka ah fadhiisiiyayoo tirada wixii soo socdaba halkaa ka tooganayoo lasoo dhaafiba karay waa taatika cajiiba wey qoladiibuu lahadlay qaala wuxu uhi laa tabraxuu war halkaa ka dhaqaaqina in ra'aytumuunaa daharnaa calayhim falaa tabraxuu haddaadna aragtaan daharnaa calayhim inaanu ka adkaanay falaa tabraxuu ha dhaqaaqina haddaanu colkaa jabino jooga buuhi idin kolleyba halkaa ah wain ra'aytumuuhum daharuu calayna haddaa aragtaan iyagoo na jabiyeyna oo nala soo kacayna falaa tabraxuu idinku ha dhaqaaqina bal amarkaa culayskiisa eg waa amal aada iyo aada u culus oo aada odhan karta waxbaa loo sii nuuriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayeen iyadoo haaduna cunayso gorgorku nagu degaya haddaa aragtaan soo dhaqaajinina idinka halkiinaa qaniisanaada waaya intaa markii waajibka saa loo kala qaatay uma cadala calayhi asalaau wasalaamu sufuuf nebigu tacdiil wuxuu ku sameeyey sufuuftii tacdiilku u habeeye wey intii markaa sidii la isugu si aan la isu tooganoo colku aanu isu jiirin wuu kala tartiibiyey siday u geli lahaayeen weerarka wakhadaba almuslimiin muslimiintana wuu la hadlay waa hadalkii ugu dambeeyey wa kaana fii ma qaala waxyaabaha uu ku yidhi waxaa ka mid ahaa alqaa fii qalbii aruuxu lamiin qalbigayga waxa uu ku tuuray malagii ruuxulamiinka la odhan jiray wuxuu qalbigayga ku soo dejiyey waxyi odhanaya sidan annahu lan tamuuta nafsun nafina dhiman mayso xataa tastawfiya aqsaa risqiha ilaa ay dhammaystiranto arsaaqadeeda inta ugu dambaysa heebiska iyo fuuqa ugu dambeeya arsaaqadeeda marka ay naftaasi calafka u dambeeye murdiso ayuunbay dhimanaysaa ogaada laa yanqusu minhu shayun arsaaqada qofka waxba kama nuqsaamayo wain abطaa canhaa haba kadib dhaco fataquu rabbakum war ilaahayna ka cabsada waajmiluu fii alabi risq arsaaqada dooninteeda wanaajiya haddaa qaniimo doonaysaan iyo maal iyo furka cadowga wanaajiya si wanaagsan u doona laa yaxmilannakum yuu idinku kalifin istibdaau hab idinka oo dib dhacsanaya ama u arkay inuu idinka dib dhacay arsaaqadaad doonaysaan an tadlubuuhu inaad ku raadisaan bimacsiyat illaah ilaahay macsiyadiisa war arsaaqada idinka dib dhacda iyo cadowgu waxa uu hayo hore u heli weydeen taa macsiyaha ku baadi doonina macnaha waxa uu nebigu ka waaninayaa waxa ay u galayaan dagaalka yuu noqonin qaniimo yuu noqonin adduunye ku orodkeed ummad dadku waxay isu yihiinna wuu u sheegay waalmu'minu min almu'min qofka mu'minkiina walaalkiisa kale wuxuu uga dhigan yahay ragow ka ra'si min aljasad madaxa iyo jidhka madaxa iyo jidhku sida ay xubin qura isugu yihiin ayay mu'miniintu isku yihiin ida shtakaa marka uu xanuunsado Ehm, shaygan lailaa madax tadaacaa lahu saairu jasadi saaira jasadi jidhka inta kale oo dhanna xumadu ugu yeelaa madaxu xanuuna inta kale wada xanuunsanaysa hadday xubini xanuunto inta kale wada xanuunaysa waa xanuunku weyna wada gaadhaya iyo xumaantu adduunya iyo idin qaadin arsaaqadiinu kolleyba waa laydiin qoray ninka dhimanaya ajashiisaa dhamaatay ilaahay ha caasiine adkaysta uma btadaa alqitaal dagaalkii wuxuu ku bilaabay bilmubaaraza in la isu soo baxo mubaarazada dee garanta mubaarazadii ayaa laysu soo baxay waar idinkuna rag soo saara farda la haya maxaa la ysaga faaninaya anaguna waa soo saarayna fakharaja rajulu min sufuufi mushrikiin nin baa ishayn waayay oo colkii gaalada ka soo booday fabaraza lahu zubayr asxaabigii zubayr ee khaalid lagu beegay ayaa u baxay faqatalahu markiiba uu khaarajiyey ila laysku raagi maayo waa seeftaa weyn baa laisku dhufanaya uma xamala liwa waxa soo qaaday calankii cadowga oo dee qeybta mubaarasada un lala soo gelayo dalxatu bnu abi dalxa ninka magaca la idhaahdo ayaa soo qaaday calan faqatalahu caliyun kiina cali baa dilay faxamala liwaa akhuuhu cumaan mid cumaan ibnu abi dalxa la idhaahdaa isaguna soo qaaday mar kale calanka oo soo banbaxaya faqatalahu xamsa kaana xamsa raaciyey faxamalahu xamalahu lahuma labada hore hawada loo diray miday walaala yihiin baa isaguna calankii soo qaaday haddana meesha ku dhacay ismuhu abu saciid baa la odhanayay kaa faramaahu waxa toogtay sacd bnu abi waqaas bisahmi leeb buu ku dhuftay qadaa calayh uu digta kaga jaray waa la isku duldaatay fatanaawaba liba calankii waxaa si kaltana u isu dhiidhiibay maadaam uu noqday meel khatar badan haddii nin quri qaado ninkii qaadaaba uu dhimanaya marka afar nin baa soo wada boodoo nin isu dhiibaya calanka farsamadaasay keeneen ilaa wax loo soo fikre bacdahu kaa kadib arbacatun min awlaadi dalxat bnu abi dalxa ninkii ugu horreeyo dhintay afar inanu dhalay baa soo booday oo calankii si wada jira usoo qaaday wa kulluhum yuqtaluun intiiba ninin bay isu raaceen waa intaan lama bilaabin dagaalka wa kharaja min sufuufi lmushrikiin markay xaaladdu halkaa marayso ee kii soo baxaba ay xaadhatay ayaa waxaa ka soo dhex baxay gaalada oo aan ah weli islaamin isagu ase gaalada xaggooda ka soo la socda cabduraxmaan ibnu abi bakr asidiiq radia allahu can abubakr sidiiq inankiisii abubakr sidiiq inankiisiibaa xaggan ka jeedaba kiibay ku riixeen yidhahdeen war kugu dhacday bal in lagaa xishoodo bal hore umar waa ka aabbaha halkaa ka soo yadlubu lbiraad waxa uu leeyaha ii soo baxaya fa araada abuuhu an yabraza lahu aabbihii oo abubakaraa doonay inuu soo baxo fa qaala calayhi asalaatu wasalaam marka nebi maxamed baa wuxuu ihi maticnaa binafsika ya abaabakr abubakar naftaada nagu raaxee naftaada hanaga diline noo joog adigu aayadna waxa la dagaalku iska bilaabmo waata dee aayadda ilaahay laa tajidu qowma yuuminuuna billahi walyowmi alaakhiri yuwaaduuna man xaada allaha warasuulahu walaw kaanuu aabaahum aw abnaahum aw abnaahum baa lagu fasiraa inamadoodiiba ha ahaadeene way u baxaya waaya waana abubakar naftaada nagu raaxeeyo bal iska joogi iyo inanku kugu dhagaroobine uma xamalat waxa weerarkii soo qaaday khiyaalat lmushrikiin cala almuslimiin fardihii gaaladaa ku soo hilaaciyey muslimiinta dhagac bay kusoo siiyeen alaaa maraatin saddex jeer saddex jeer bay qabax ka soo siiyeen oo kolba la soo daynayaa fardiyo safan wa fii kullihaa dhammaanteedna yandaxuhum lmuslimuuna muslimiintu waxay qac ku siinayaan binabli leebabka fayataqahqaruuna dib bay u guranayaan markay soo daayaan ee dad shiishka yaqaana qac ku wada siiyaana ninkiiiyo farasku iswaayaan ayaa haddana dib ay wada yaacayaan oo dee ay dib hakanayaan walama altaqat isufuuf markii sufuuftii ay kulantay dhan walba ay laga soo weerar tegee dagaalkii bilaabmay wa xamiyat alxarb dagaalkiina uu kululaaday ibtadaa nisaau lmushrikiin naagihii gaaladae meesha marayay ee fanaaniintood ahaa waxay bilaabeen yadribna bidufuuf inay garaacaan durbaanadii shaytaanka wa yanshudna alashcaar markaase heesihii aynu goortii dhaweed soo akriyeynayna xagga dambe ka soo garaaceen tahyiijan iyagoo kicinaya tahyiijku waa kicinta licawaatifi rijaal ragga meesha maraya caatifadooda iyo qiirogelintooda ayaa xagga dambe durbaanadii shaydaanka laga garaacay wa qaala calayhi salaatu wasalaam markaa nebiguna wuxuu yidhi wa kaana calayhi salaatu wasalaam nebiguna wuxuu ahaa kulamaa samica nashiidata nisaa dumarkaa gaalada marka uu maqlo heestooda yaquulu wuxuu odhanaya allaahuma bika axuul wa bika asuul wa fiika uqaatil xasbiya allahu wa nicma alwakiil macnaheedu waxa weye ilaahay buu kaashanaya garabsanaya kuwaa durbaanada garaacayaana dareenka shaydaankaay kaashanaya marka hadday shaydaan la safteen isaguna ilaahay buu leeyahy allaw ila safo waa kala fog tahay isagu heesiyo caatifad yaroo cantaynahiyo waxaasi agtiisa ma yaalla duca agtiisa taalla waxa uu leeyahy allaahuma bika axuul ilaahayow sababtaada ayaan xoog ku yeelan karaa macnaa amnac bika amnac sababtaadun baan wax iskaga difaaci karaa wa bika asuul sababtaadaan awood ku yeelan karaa sawlku waxa weeye sadwada iyo qahriga iyo quwada sababtaadaan awood ku heli karaa wa fiika uqaatil anigu daraadaabaan u dagaalamaya xasbiya allahu wa nicma alwakiil isagaa igu filan in arrinka loo dhiibtana isagaa u wanaagsan ma qawadsani ilaah adaan kugu tiirsaday buu leeyahy kumana qawadsani waa arrin cajiiba weeye oo ducadii iyo dagaalkii laysku barbarwadayo wa fii haadihi almacmaca arrinku markuu sidaa u nacnacmay ee la isla jaanjaamay ee laysku adkaaday qutila xamsatu bnu cabdilmualib xamza ayaa la dilay camu rasuuli laahi sala allahu calayhi wasalam nebigana adeerkiihaa sayidu shuhadaa shuhadada ayaa uu hormuud u ahaa haasalahu waxaa dagay oo si kadaa ku eegtay waxshiyun ninkii jubayr bin mudcim uu soo soofeeyey uu soo baceeyey ee waxshi la odhan jiray ayaa haasala macnaheedu waxa weye uu ku kariyey wahwa yajuulu isagoo dhex wareegaya xamzi fi sufuuf isagoo ragga waxba iskaga tirinaynin oo safka sidaa u dhex gooshaya oo la hore u dib u baxiyo tartiibinaya colkaoo dagaalkuna socdo ayaa u la eegtay wa bixarbatin markaa wuxuu ku dhuftay murji lam tukhti aan gafin hanaayaa badni calooshiisa dhexdeeda ama caloosha feeraheeda aan gafin waa meeshaa xundhurta weeye nabasta dusheeda fanaya albatn waa eriyada nabasta ayuu kaga dhuftay warankaa waa kow sidaasaa dabeetana ay kusii socotay wax la kala calaf qaaday ba halkaasi qisada ka sii socda insha allah wallahu aclam